رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين باب التصغير يرين تباب كيدي hada maxaluhu wain turid tasgiira اlismi اlmuxtaqar ima litahwaani wa ima lisiqar faduma mabdahu lihadi اlxaadiثة wazidhu ya an tabtadiha ثaaliثة taqulu fi falsin fulaysun ya fata wahakada kulu hulaaثiyin ataa baabu tasgiiri yaraynta shayga la yaraynhayo hada maxaluhu tasgiirtu waa masder kolkii la yidhaahdo tasgiir waa facala tafciil sagara tasgiir luqada waxa uun lagu yidhaahdaa uun waa shayga weyn ka soo horjeedkiisa kolkii aada shay yaraynhayso baa tashiir la yidhahdaa waa yaraysi yaraysi istilaaxa waxaa la yidhaahdaa waa in ismi lagu kordhiyo ya reeban ya-daasina waa inay timaaddo iyadoo ah xarafka saddexaad ya-daasi waa inay ismiga dhexdiisa ay tahay ismiga waa in awalkiisa la godo ismi kastoo la taskhiirinayo waa in awalkiisa la godo xarafka labaadna la kor dhigo xarafka saddexaadna ya reeban u noqdo awsaan buu leeyahay awsaanta uu leeyahay ee wax lagu taskhiiriyo waa saddex waa fucayl iyo fucaycil iyo fucayciil saddexdaas wax lagu taskhiiriyaa fucayl fucayl fucaycil fucayciil fucayl waxaa lagu taskhiiriyaa ismi kasta oo hulaathi ah oo saddex xaraf ka kooban sida rajul oo kaleeto rujaylun jabal jubaylun nahar nuhayrun baxar buxayratun gadaal bay noogu imaanaysa lakin waa buxayrkii un waa fucaylkii weli wasanka labaad ee uu leeyahayna waa fucaycil fucaycilla waxaa lagu taskhiiriyaa oo uu qiyaas u yahay ismiga afarta xaraf ah rubaaciga sida dirham durayhim dirham durayhim fucaycil fucayciila waxaa lagu taskhiiriyaa khumaasiga iyo wixii ka sarreeya waa khumaasiga iyo sudaasiga iyo subaaciga haddii la helo yar sida cusfuur oo kaleeto cusayfiir cusayfiir cuthaymiin cuthmaan cuthaymiin gaar buu laakiin lafdigaasi inoogu imaan doonaa cuthmaan ee alifka watay gadaal bay inoogu imaan doonaa saddexdaa wasan ayaa qiyaas aha oo wax lagu tasqiiriyaa shuruud buu leeyahay afar ah ismiga la tasqiirinayo waxa la tasqiirini afar shardi buu leeyahay waa inuu ismi yahay waa inuu ismi yahay haddaad aragta waxaan ismi ahayn oo la taskhiirinhayo waa shaad matalan ficlu tacajubka waa la taskhiiriyaa laakiin waa shaad ee qiyaas ma aha kow waxa la taskhiirin waa inuu yahay ismi maxaa ku baxay ficil iyo xaraf labo waxa la taskhiirinaya ee ismigii waa inuu yahay ismi mutamakin ah ismi mutamakin ah matal ismigu waa inuu ismi mucraba yahay ah ismiga mutamakinka waa ismiga mucrabka ah ayib oo weliba maalaayansarifka aan ahayn waxaa shaadoobay ismulishaaraha iyo mawsuulaadka asmaada mebniga ah lama taskhiiriyo wayna inoo imaan doontaa matniga isagoo la taskhiirinayo laakiin waa shaad waxaanu idhi ismigu waa inuu ismi mutamakina yahay saddex ismigu waa inuu yahay ismi aqbali kara taskhiirka ismi aqbali kara waa inuu yahay waxaa jira asmaa aan weligeedba aqbali karinba in la tashiiriyo matal magaca ilaahay ambiyada magacooda malaa'igta magacooda lama taskhiirinayo leanna waxaynu nidhi kolka la taskhiirin waa la yaraynayaa isagoo la weynayna taskiirtu way gashaahaa marka ilaahay subxana wa tacaala ismigiisa lama taskhiirin karo ayib liannahu makaanka ilaahay ma aha makaanu afar ismigu waa inuu yahay ismi qaabka uu u samaysan yahay kolkii horeba uusan ahayn qaabkan taskiirta hadduu ismigu dhala markii horeba uu u dhashayba qaloocan oo sidanba u taskiirsanaa isagoon taskiirsanayn laakiin uu magiciisuba noocan yahay mar labaad isagana lama sii taskiirin karo matal waxaa weeyaan kumayt sidoo kale waxaanu nidhi waa xarafka koobaad waa la godi ka labaad waa la kordhigi ka saddexaadna waa ya waa sidoo kale kumayt oo kaleeto hadda kumayt mubayir oo kaleeto haddaba afartaa shardi ayuu leeyahay ismiga la taskhiirinayo gobay baana lagu jamciyaa laba baydaho ismun wa tamkiinun kadaa qubuluhu taskhiiran wa min wasnihi khuluwuhu wamaa huwa kal kumayiti laa yaqbalhu kada alkabiiru wاljasiima fafhamhu saasay ku jemciyaan faa'iidooyin baa jirta laga helo in waxaan la taskhiiriyo ilan su baa imaanaysa waxay tahay carabi wax iskama samayso maxaa loo taskhiirinayaa afar faa'iide ayaa loo taskhiiriyaa faa'iidada koowaada wax loo taskhiiriyo shay aan weyneyn ayaa waxaa loo qaatay inuu wen yahay marka waxaad rabtaa inaad dadka tusto inuu waxaan yahay wax yar jabel oo kale kolka la yidhaahdo isla markii maxaa loo fahmayaa buur weyn marka waxaad rabtaa dadka inaad u tusto ina buur weynn haar ay tahay soomaalidu way taqaanaaba buur iyo haar baa la kala yidhaahdaa marka waxaad odhanaysaa waa jubaylun war wuxuu buur weyn ma aha ee waa buur yar jubaylun waxaa kaleeto oo faa'iidada laga hela ka mida shay aan weynayn baad moodaysaa inuu weyn yahay bimacnaa shay aan sharafba lahayn ba waxaa loo qaadanayaa inuu sharaf leeyahay bimacnaa inuu khatar yahay baa loo qaadanayaa khatara wuxu ma aha oo waa laga carari lahaayo waa laga baqi laha waa laga gerirayaa waxaad rabtaa marka inaad soo waxan inuusan wax nooca ah uusan ahayn matalan ba sabuc baa lagu uhi waraabe waraabe kolka la yidhaahdo waad horaad ka cararaysaa asad libaax marka waa waraabo nacas ah oo aan macno lahayn dubac oo kaleeto marka waxaad odhanaysaa subaycun waraaba yarow usaydun war waa libaax yarow libaax haddii la dhahdo waa cararaysa laakiin hadduu mid yan oo hadda dhasha yahay dee khatar inuu ah baa la moodaya marka waxaa laga helay faa'iide ah oo la ogaaday inuusan wuxu khatar ahayn waxaa ka mid ahaa faa'iidooyinka laga helo shay aan badnayn baa loo qaadan lahaa inuu badan yahay matal lacag durayhimaad durayhimaad lacag baa lagu uhi lacag marka waxaa loo qaadanayaa lacag kolka la yidhaahdo inay tahay lacag badan marka waxaad rabtaa in aad tusiso waxani inaysan lacag badan ahayne lacag yar inay tahay inaad tusiso ayaad rabtaa marka waxaad leedahay durayhim ama fulays waa lacag yar wey xoga shilimaada wey ee lacag fara badan ma aha ayib faa'iidada afraad ee laga hela taskhiirta waxay tahay shay maalanba shay dhow ba waxaa loo qaatay in uu fog yahay wax fog inuu yahay wax fogna ma aha wuxuu waa wax dhow war salaaddii goorma la tukaday waa la tukaday laakiin goorta la tukaday wakti hore ma aha waa wakti dhow qablu hadii la dhaho mar hore ama gadaal oo kaleeto wax fog goormu dhacaya waxani bacdu marka waxaad rabtaa inaad tuso inuu wuxuu wax yar yahay uusan wakti badan ahayn marka waxay hsaa qubayl iyo bucayd oo kaleeto bucayd qubayl ayib qubaylun waa wax yar wax yar ka hor weeye qubayl qubayl aلظuhr qubayl alcasr marka afartaa faa'iido ayaa laga helaa taskiirta marka waxa wax loo taskiiriyana waa afartaas haddaba ismiga nooca ahaa ee saddexdaa sharti leh faa'iidada loo taskhiiriyana afartaa ay tahay aynu ku soo tilmaamay inuu yahay ismi xarafka koowaad waa la godayaa ka labaadna waxaan leenahay xarafka koowaad waa la godayaa ka labaadna waa la kordhigayaa ka saddexaadna ya reeban oo zaa'ida buu noqonaya weliba ismigu inuu ya wate baa dhici karta way inoo imaan doontaa laakin waa in ya lagu kordhiyo sharti ya taskhiir la yidhaahdo ismigii marka noocaa ahaa buu doonayaa musanifki inuu ka hadlo imise wasanna wuu leeyahay baa saddex saddexdaasina waa fucayl iyo fucaycil iyo fucayciil taasuu marka doonayaa inuu ka hadlo musanifku wuxuu yihi marka wain turid taskhiira lismi lmuxtaqar ima litahwaanin wa ima lisikar faduma mabda'ahu lihadi اlxaadiثة wazidhu ya an tabtadiihi ثaaliثة tabtadiiha ثaaliثة taqulu fi falsin fulaysun ya fata whakada kul hulaaثiyin ataa fulays baad ku keenaysaa fucayl intii hore haddaan soo fahanay waa warku waa cadi yahay hadda wuxuu yihi wain turid haddaad doonto tashiir alismi ismi yarayntii ismigii almuxtaqari ee la yaraysanayay waa wax la moodayo in wax wen yahay baad rabtaa inaad dulayso war wax khatara maaha imaa litahwaanin sababta loo yaran waa maxay imaa litihwaanin yaraysi yasid wa imaa lisikarin yari ama waa wax weyn laakiin waad dulaynaysaa oo aad yasaysaa sida subayc oo kale ama kolkii horeba wuuba yaraaba sida fulays oo kaleeto ismiga noocaa ah faduma waxaad godaa mabdaahu bilowgiisa makaanu bilowgiisa sabab lihaadi اlxaadiثati xaadiثadan tadeeta darteed taskiirta ah waa kow wazidu waxaad ku kordhisaa yaaan yana ku kordhi laba soo maa dhacaysaa yaadaasoo tabdiihaa aad muuqanhaysa tabdiihaa muuqanaysa ama tabtadiiha xaal ay muuqanayso aaliatan xaal ay tahay midda saddexaad warku waaba cadyahayba miaalku baa ku ahay taquulu waxaad falsin lacag waxaad odhan fulaysun lacag yaro weeye yaa fataa khud fulays yaa fataa khud fulays qaado xoogaagan yar lacagta wahaakadaa saa un ku samayn kullu hulaaثiyin kullu ismin ism walbo ataa yimid hulaaثiyan xaal yahay saddex xaraf musanifku wuxuu idhi qofka baranhaya naxwadow haddaad doonayso inaad weydiiso tashiir oo aad doonayso ismiga inaad tashiiriso ismiga kolkii horeba la yaraysanayay ismigu waa inuu aqbali kara baynu nidhi maxay tashiirta sida magaca ilaahay oo kaleeto iyo lama tashiirin karo misxaf oo kale hadda lama tashiirin karo sababta ad u tashiirinaysanaa imaa litihwaanin inay tahay shanigiisa iyo xaalkiisa ayaad ihaanaysanaysaa waad ihaanaysanaysaa o aad bay soomaalida utaqaanaa aad bay soomaalida utaqaanaa waxa la yareeyo isagoon yarayn shaygan inaad fudaydsanayso adugu aad yaraysanayso o waa lisigari yari inaad u yaraynayso oo kolkii horeba de wuxuu wax yar buu ahaa sida tufayl oo kaleeto tufayl tufayl oo kale rajul waa nin waa kala cararaya warwaa ah rijaylun waa wiil yaroo kuraya wayma lisiarina waa maxay tufayl waa wiil yar de cunug yar wey tufayl waa ilmo yaroo sagiirah ismiga nooca aho labadaa xaala mid uun aada u taskiirinayso faduma mabdaahu xarafka uu ka bilaabanaya ismigaa god xarafka koobaad god halkaa waxaa kugu jira xarafka labaadna kordhig ka koobaad god ka labaadna kordhig o intaasi ma dhacday wazidhu waxaad ku kordhisaa ismigaa yaaan ya yaduna way reeban tahay ya reebanna ku kordhiyo tabtadiihaa muuqanaysaa yadaasi aaliatan xaalay tahay midda saddexaad miaalkaaba hadda miaalin kara ismiga haddaad doonaysa inaad taskiiriso sababtaad adigu doonaysaba u taskiiri ismiga bilowgiiso god xarafka labaadna kordhig xarafka saddexaadna ya reeban ka dhig sidaa uga hadal marka rajul rujayl buu noqonayaa rujayl buu noqonayaa sacad cumar saasuu noqonayaa <laughs> ayib warkuba intaasuu ku dhamaadayba taquulu marka waxaad odhan fii falsin fulaysun baad odhanaysaa fii falsin waxaa weeye taquulu waxaad odhanaysaa fii falsin lacag oo aad doontay inaad taskhiiriso waxaad odhan fulaysun haadaa fulaysun laka fakhudhu yaa fataa wiilow xogaagan yare lacagtaa baan ku siinayaae iska qaado ayaad odhanaysaa war waa xoogaa yar saan loo taqaanaa waraa maxay waa war waa xoogaa yar jabaniintaa tiraa ma fiican dir firis walaa firis mm. ah, waa waa firis somada caanad baan ohan jirnay ah. walaa caana walaa fars eh, hal xabo yaa fataawilow marka saddex wasan buu lahaaye yaa iskale wasankan fulaysa fulays waa fucayl wuxuu ku yidhi wahakadaa saasoo kale unbaad ku samaynaysaa kullu hulaaiyin kullu ismin ismi walba oo ulaaiyin hulaai ah oo ataa yimid maxay ataa musagaran isagoo la tashiirinhayo yimid saasaad ku samaynaysaa warku baa intaas ku dhamaadayba saasaad ku taskiirinaysaa wuxuu ihi musanifku in turid haddaad doonto taskhiir alismi ismi yaraynta ismiga almuxtaqari ee la yaraysanayay ima litihwaanin yasid tihwaanku waa shay aan yarayn laakiin adaa yaraynhaya wa ima lisigari yari waa shay asalkiisaba yaraa sida tufayl oo kale faduma waxaad godaa mabdaahu makaanu bilowgiisa sabab lihadi alxaadiati lihaadii tan alxaadiati ee dhacdadan ah dhacdaduna waa maxay waa tasgiirta waidhu ismigaa ku kordhi damiirka xaguu noqon ismiga wasidhu ismigaa ku kordhiyaa an ya-o tabtadiihaa muuqanhaysa ya-daasi haaliatan xaal ay tahay midda saddexaad taquulu waxaad odhan marka fii falsin lacagtii waxaad odhanaysaa koday yar tahay fulaysun lacag yarow ya fataawiilow qaada lacagtan yar wahaakadaa saasoo kale aad ku samayn kullu ulaaiyin kullu ismin ismi walba oo ulaaiyin ulaai aha oo ataa yimid musaqaran baa meeshaa ku jira ataa musaqaran hadduu odhan laha beydkaan isu qaban lahayn oo kal jabilaha wain yakun mu'anaan ardaftahu haan kamaa tulxiqu aw wasaftahu low wasaftahu hadalkaas insaa noqdo fasakir inaara calaa nuwayra kamaa taquulu naaruhu muniira wasakir ilbaaba faqul nuwaybu wanaabu in sakartahu nuyaybu lianna baaban jamcuhu abwaabu wanaabu aslu jamcihi anyaabu wain yakun hadduu yahay ismigan la taskiirini muanahan muana hadduu yahay laakiin calaamatu ta'niidkii aan wadanin ardaftahu waxaad ismigaa fangelin ood la xidhiidhin haa anta u ta'niid baad la xidhiidhin lanaha tautaniidku markii lagu istaago maxasu bedeli hasaa mar horeba soo marnay kamaa tulxiqu sidaad u haleeshiin tautaniidka low wasaftahu haddaad tilmaami lahayd ow wasaftahu buu ii qoray sax maaha low wasaftahu haddaad tilmaami lahayd haddaba ow wasaftahu sax lowda ah low wasaftahu fasakir ilbaaba haddaba fasakir innaara dab waxaad ku taskhiirisaa ilan waa tanii aan tataniika wadanin alىa nuwayratin naaryarow nuwayra watatadi kamaa taquulu siaad u odhan lahayd ba kolkaa sifayn eh naaruhu dabkiisu muniiratun waa mid ifaysa sifada ula xidhin lahayd tataniika wasakir ilbaaba baab taskiiri oo faqul waxaa tidhaahdaa nuwaybun baab dheh wasakir ilqidra iyadana miaal saxa wey ani ma qorno ah, qudayra soo maaha iyadana ah kama taqulu qidruhu kabiira soo saa ma odhan jirin kama taqulu qidruhu kabiira isla meeshii faqulnu waybun wanaabu micidiina inta in sakartu haddaad tasgiiriso nuyaybun dheh oo asalkii soo celi labadan asalka soo celi buu ka wadaa lianna baaban baab jamcuhu jamciisu abwaabu buu ah wowbaa soo noqday oo jamcu tagsiirka wanaabu micidana aslu jamcihi asalka jamciisu anyaa buu ah oo yaabaa soo noqonaysa cilmigani maanta aynu ku jiro waa cilmu sarfi ogaanteed lahaada ma aha cilmu naxwa saa darteed maalintu waxaan idhi baabkan waa laba wajiile musanifka halkan wuxuu ka hadlahayaa halkan wuxuu kaga hadlayaa waxaynu kusoo jiray ismiga saddex baynu u qaybinay inuu hulaathi yahay iyo inuu rubaaci yahay iyo inuu wax ka sarreeya hulaathi hadduu yahay facayl ku keen somaynaan odhan miaaladiisiina wuu soo sheegay oo fulays buu yihi fulaysun yaa fata musanifku haddaba wuxuu meeshan kaga hadlahayaa ismiga hulaahigiihi markuu yahay muanath xagga macnaha oo ismigani xaqiiqatan muanath ma aha laakiin macnihiisu waa muanath waa dhadigood laakiin ma wato calaamatu taaniikii ma wato taaniiun bilafdi iyo taaniiun bilmacnaa soo garan maysaan waa taaniiun bilmacnaa sida naar oo kale naar kolka hadda la yidhaahdaa naar waa muana laakiin ma wato qorax af soomaaligana waa sidoo kaleeto qorax waa dhadigood laakiin dayax kursi <laughs> masaajid dhul laakiin beer kolka la dhaho waa dhadigood wey muana beer kolka la yidhahdo carabigana waa saasoo kaleeto un ashyaa waxaa jirta aan dhadig ahayn laakiin macno dhadig leh waxaa ka mid a naar haddaba wuxuu leeyahay ismiga ulaaiga ee macnaha muanadkaa laakiin bilaa calaamada oon wadanin taawtaaniidkii aliftaaniidkii midna aan wadanin kolkaa taskiirinayso taa u ta'niih baad la xidhiidhin wasanka sidii baad u dhisaysaa oo faciil baad ku keenaysaa laakiin waxaad ku daraysaa uun inaad la xidhiidhiso maxay taa u taaniih markaasaa wuxuu ku yidhi ardaftahu haaan bimacnaa taa u taaniih baad la xidhiidhinaysaa ayib <coughs> bishardi waa inuusan lubsi ka dhacayn inuusan ku darmanhaynin matal <coughs> wuxuu kuugu miaaliyey musanifku dab markaad horta waxay lamid tahay kolkaad shaygaa tilmaamaysaba saa taa ula xidhiidhin lahayd miaal haddaad doonaysa shay inaad tilmaanto ood wasfi aad ku samayso war maxaad aragtay wixii aad aragtay bishardi waa inaad tilmaanto hadduu mudakar ha mudakirkiis baad sheegaysa hadduu muanathaana muanidkaa sheegaysaa waxaan arkay baa tihi gabadh baan arkay waxaan arkay gabadh nooca iyo noocaasa ah, buu ahaa gabadh qurux badan baan arkay nooca lakin ma odhan kartid gabadh waxaan arkay wuu qurux badnaa ma dhihi kartid waa inaad laakin macnihii aad su waafajiso haddaba miaalkiisu wuxuu ku yidhi fasakiri naara dab wey miaalkii hadda dabaqay naarun waa dab waa dhadigood laakiin ma wato naaratun ma aha naarun buu yidhi fasakiri naara dab waxaad ku taskhiirisaa calaa nuwayratun nuwayrun buu asalku ahaa wasanku fucaylun laakiin taaniitan ku dar muxuu noqonaya marka nuwayratun haddaad tilmaamayso oo tidhaahda dab baan arkay ifahaya ama dab weyn baan arkay maxaad odhan lahayd taaniidka la xidhin lahayd oo maxaad odhan lahaysed ra'aytu naaran muniiratan waxaan arkay dab ifaya kamaa taquulu saaad u odhanaysa zaydun ninka zayd la yidhahda naaruhu dabkiisu muniiratun mid ifaysa naaruhu muniirun ma odhan kartid lannaha maxaa yeeley naarku muxuu ahaa muana buu ahaa wasakir lbaaba haddaba intaa tanba ku sheegay halkan wuxuu kaga hadlayaa ismi markaa taskiirin hayso weliba ismigaasina muctal u yahay adigu xarafkii asalka ahaa bay taskiirtu soo celisaa ma xasuutaa markaan sarfiga ku jiray asalka waxyaabaha lagu garta waxaa kamida waa la taskiiriyaa meeshan waxa ka maqan kolkaad garan weyda maxaa soo laabanaya marka meesha wixii ka maqnaa sooma ahayn meesha wixii ka maqnaa haddaba wuxuu ku yidhi wasakir baaba baab taskiiri oo faqul waxaa tidhaahdaa buwaybun dheh buwaybun halkan musanifka wuxuu kaga hadlayaa haddaan jilcino halkan wuxuu kaga hadlayaa <clears throat> ismiga hulaaiga ah markuu yahay xarafka labaad xarfuliin xarfuliin markuu yahay weliba xarfuliinkaasina ka yimid xarfuliin kale waa mushkilo mushkilo kale ka timid waa xarfuliin laakiin waxa uu ka yimid laftiisu maa xaraf saxiixe xarfuliin kale weeye kolkaad kaa taskhiirinayso xarafkii meesha ka maqnaa soo celi matalan waxaa kamida ah mithaalka kaa dabaqay baab baab hadda xarafka labaad ee xarfuliinka waa maxay asalku wuxuu ahaa xarfuliinkani oo waa maxay waa wow oo asalku wuxuu ahaa bawaba marka qaacidada ku dhaca garanaysaan taxaraka xarfulcila wanfataxa maa qablahu qulibat alcilatu alifan fasaara marka muxuu noqday baab buu noqday baab buu noqday ayib khaafa oo kale ka mid ah khuwayfatun khuwayfun baad odhanaysaa khuwayfun ayib kolkaa taskiirin hayso ma odhan kartid buyaybun laakiin waxaad odhanaysaa buwaybun hadda xaraf baa meeshan ka maqan oo waa wow oo alifkan asalkiisu wuxuu ahaa wow wowguna xarfuliin buu ahaa wowgii xarfuliinkaabaa xarfuliin kale loo bedelay oo alifa soo maaha markaa taskiirin alifka ha ku taskiirinoo ha odhanin buaybun ee asalkiisii soo celiyo oo waa maxay waxaad odhanaysaa buwaybun baad odhanaysaa buwaybun ayaad odhanaysaa ayib meeshaa waxaan ka faa'iidnay faa'iide sarfi hoo taskiirtu waxay soo celisaa wasanka wixii ka maqnaa sida jamcu taksiirku u celiyo meeshan inuu marka wuu ku jiray maxaan ku garanaynaa kolkii baab la jamcinaya jamcu taksiir aad jamcinayso wowgii ka dhex muuqda baab marka jamc muxuu noqonaya abwaabun buu noqonayaa abwaabun ayuu noqonhayaa ayib abwaabun ayuu noqonhayaa ayib kaasuu ka hadlayaa wuxuu ihi wasakir ilbaaba baab taskiiro faqul waxaa tidhahdaa buwaybun wanaabu micina in sakartahu haddaad taskiiriso nuyaybun isagana dheh nuyaybun dheh nuyaybun dheh wuxuu ku ihi musanifku sidoo kaleeto hadaad jamciso buu hadaad haddaad jamciso mici naab waa mici waa dhoosha midka ku xigta ama gawska midda la xidhiidha dhinaca artaad kasoo tirisa hadaad xaggan hore kasoo tiriso waa dhooshata ku xigta haddaad gadaal kasoo tirisana waa gawska ta ku xigta marka gawsna maaha dhoola maaha ilkuhu waxay ka kooban yihiin foolal iyo dhoolo iyo micyo iyo gawso waa afartaa nooc afartaa nooc wey waa waxaan umala waa midda ugu xooga badan waa midda ugu xooga badan ilkaha wax kasta la siiya ma aha bilawaadanka wax kasta waxa wax ku dila waa ma xayawaanku waa mincida wey ayib haddaba waxaa kamid ah maalan ba kolkaad mici doonaysa inaad jamciso waa naab ya-ba asalka kelmadani ay ahayd iyaduna maxay ahayd nayaba wataxaraka xarfulcilm wanfatax ma qala sidoo kale muxuu noqday marka naabun kolkaa jamcinayso nuaybun ha odhanin eh ya bay ahayde asalka yadi soo celi maxay noqonaysaa marka nuyaybun miciyaro wey war waa nin miciyar wey nuyaybun nuyaybun miciyaro weeyaan nuyaybun baad odhanaysaa nuyaybun warku waa dhan yahay sooma ayib lianna baaban haddaba maxaan ku garanhaynaa in baab iyonaab midna uu asalkiisu wow ah midna yaaha wuxuu yihi liana baaban baab waxaan wowga aan u keennay jamcu jamciisa abwaabun ahaa wowgiga soo celiyey wanaabu micina aslu jamci wuxuu ahaa anyaabun buu ahaa anwaabun ha odhanin weliga ah anyaabun ayuu ahaa meeshaa waxaa ku jira intaa musanifku soo kuma goynin ka waran ilan ulaatiga hadduu xarafka labaadi xarfuliin yahay baynu ka hadalnay soo maaha waxaad ka warantaa ulaaiga xarafkii saddexaad hadduu ali yahay xarafkii saddexaad baa wuxuu noqday ali buu noqday ya-da mar kasta waad keenaysa iyado booska kuma jirtaba ilaa wa ilaa waa la keenayaa nuyeeb kolkayna hadda jamcina yadii way ya-dii asalkuna way joogtaa ya-dii kalena way joogtaa baabna buwaybun baynu nidhi xarafkii la bedelina wuu joogaa ya-dun ilaa wa ilaa horta ya-daasi iyadu hadal kama yaalo haddii ya-da iyo ya kale ay kulmaan gadaal ka kulmaan waa la ziyaadin doonaana qaab loo dhaqma jir waa la isku celinayaa bishardi laakiin ya-daasi way joogtaa ama ha idqaaminaato ama ha furfuraato ka warran hadduu xarafkii saddexaadi hadduuba xarfulcillo yahay hadduuba xarfulcillo yahay alif uu yahay weliba alif hadduu yahay see lo odhanaya sida casan oo kaleeto dalwi oo kaleeto see lo odhanayaa ilan xarafkan saddexaad waxaa laga dhigi lahaa ya baa laga dhigi lahaa soo maaha laakiin xarafkii saddexaad baa wuxuu noqday alif buu noqday haddii markaa alif isagoo ah aad ya ku kordhiso waxaa iska daba imaanhaya ya iyo alifkii reebanaa ya waxay ahayd in la reebo soo labadan xaraf marka waa in la isku idqaama qasab kugu noqon haysa markaa laba xaraf oon islahaynna laisku ma idqaami karo waxaad ku khasban tahay marka alifkii baad bedelaysaa oo waxaad u bedelaysaa ya kadibna labadii ood baad garhka isu saaraysaa caasaa marka maxay noqonaysaa cusayun bay cusayayun buu ahaa laakiin maxay noqotay cusayun buu noqday cusayun ayuu noqday cusayun ayuu noqday ayib warkaa waa la fahmay soo maha dalwun dulayun ayuu noqday dalwun dulayun haddii uu taaniidkii hadda sidoo kale yahayna gadaal unbaad kaga daraysaa isagoo saa u idqaaman unbaad gadaal untadii kaga daraysaa warku waa dhamaaday soo maa wafaacilu taskiiruhu fuwaycilu ka qawlihim fi raajilin ruwayjilu wain tajid min bacdi anihi alif faklibhu yaaan abadan walaa taqif taqulu kam guzayilin dabaxtu وكم دنينير به سمحت وقل سريحن لسرحان كما تقول في, في الجمع سراحين الحمى ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف وهكذا زعيفران فاعتبر به السديسيات وفقه ما ذكر musanifku halkan wuxuu kaga hadlaya intaynaan taabaninba waxaynu nidhi wax wax lagu taskiiriyo ee awsaanta ay taskiirtu leedahay waa saddex asmaadii inagu ukala qaadnay saddex hulaathi iyo rubaaci iyo khumaasi iyo waxaa ka sarreeya waxaynu kasoo baxnay oo musanifku halkaa ku gabagabeeyey hulaathigii halkaa ku gabagabeeyey maxaa ku hadhay marka rubaacigii iyo khumaasigii iyo iyo waxa la meesha ku dhamaado tani aabba habaarta musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa dhammaan wixii oo dhan oo iswata wixii saddexda ka sarreeya marka waxaa meeshaa ka imaanaya mujarad iyo masiid labadaba mujarad rubaaci ah baa imaanaya masiid rubaacina wuu imaanaya oo ulaatigu hal lagu daray wuxuu noqday rubaaci asalkii hore sarihii kolkii horeba mujaradkaa sida faclal oo kalena waxay ahayd rubaaci kolkii hore waa safarjal oo kaleeto sida safarjal oo kaleeto dirham oo kaleeto ayib kaasuu marka ka hadlaya musanifku kaa markaa ka hadla musanifku ah eh, kaasaa yar kalaba bedelan beytka ugu horeeya marka wuxuu ihi wa faacilun haddaba faacil taskiiruhu taskiirtiisuu fuwaycilun weeye faacil waxaad ku jamcisaa fuwaycilun wasankaasi waa maxay rubaacigii waa fuaycilun fuaycilun ka qawlihim sida hadalkooda fii raajilin lugta ninka ku socda rijul ma aha waa raajil farijaala ow rukbaanan ninka lugta ku socda hadduu aayar gaantifahayo waxaad tidhahdaa ruwayjilun waa nin in yar socda wey waa socodyarow wax yar buu socdaa ruwayjilun gaantif bay soomaliya tidhahdaa gaantif wuu gaantifayaa wuu gaantifayaa halkan wuxuu ka wadaa meeshani wa yar xoogaabaa ku jira mugdi ah waxay tahay macnaha uu rabo musanifku inuu toogto waxa weeye haddii uu yahay hulaaiga xarafka labaad wax lagu kordhiyey alif hadduu yahay ismigu waa rubaaci lakin asalkiisu wuxuu ahaa hulaahi hulaahigiibaa marka waxaa lagu kordhiyey xarafkii labaad baa alif lagu kordhiyey sida rajul raajil waa facala facala buu ahaa rajala facala raajil buu noqday ismigaa markaa taskiirinayso waa ismi faacil soo garan maysaan wa faacilan saarixun lilkuli in qusida waxaan odhan jirnay wey kolkaa taskiirinayso fucaycilun fucaycilun ku taskiiri haddaba maxaa lagu sameeyey hadda fucaycilun waxaa lagu sameeyey alifkiisiibaa wow loo bedelahayaa alifkiisa waxaa loo bedelayaa wow baa loo bedelayaa sababta loogu bedelaya waa maxay waxaa loogu bedelayaa waxaynu nidhi taskiirta kolkaynu tilmaamaynay awalkiisa he god waa la godayaa ah. haddee godaal iyo alif ma maxaa kala quseeya isma qaadan karaan soo maha ah. limunaasabati dama baa waxaa loo keenahayaa wow leanno maxaa godaal munaasab u ah fuaycilun la odhan maayo fuaycilun ee waxaa la odhan fuwaycilun alifkii xarafka labaad ahaba waxaa loo bedeli wow musanifku hadalka oo gaaban wuxuu beytkaa ku sheegay hadday kelmadu rubaaci tahay masiid ah xarafkan ulaaiga kiisii labaadna alif lagu kordhiya alifkaa bedel oo waxaad u bedeshaa wow u bedel warkuba intaasuu ku dhammaadayba fataqul waxaa odhanaysaa daarib duwayribun caamir cuwaymirun saaxib suwayxibun ayaad odhanaysaa suwayxibun ayaad odhanaysaa haddaba mujaradkii weeye kaas waxaynu nihi waa masiidkii ka waran mujaradkii isaga afarta ahaa hadda waxaynu fuwaycil nidhi alifkiisii loo bedelay wowga waa hulaaigii la kordhiyey ee alifka lagu kordhiyey xarafkiisa labaad ee rubaaciga masiidkaa noqday waa rubaaci masiida markaa ka waran kelmadoodu asalkeeda mujarad ahayd oo afarta xaraf ba iska ahayd sideeda ma iyada ku jamcinaysaa waxba lagama bedelayo sida jacfar oo kaleeto ya-diin baad ku kordhinaysaa muxuu noqon marka jucayfirun dirham durayhimun unbuu odhanayaa haddaba hadalkaa wayna saa u fahantaan waxa la bedelaya ee xarafkiisii labaad ee alifka ahaa loo bedelayo waa maxay waa markuu hulaathi la ziyaadiyey oo xarafka labaad alif lagu kordhiyey uu yahay hadalkaa waad fahanteen sooma had intaa markuu musanifku tilmaamay ayaa beytkan labaad haddana wuxuu kaga hadlay beytkan labaad u fiirsada wain tajid haddaad hesha buu ihi min bacdi aaniihi xarafka labaad kadib alifun baydkaa hore aliftu xaggay ahayd ta labaad laakiin hadda maxay noqotay ta saddexaad faqlibhu haddana sidii oo kale qalbi yaaan yau qalbi abadan weligaa walaa taqif habana istaagin weligaaba ha istaagin weligaaba ha istaagin musanifku baydkan labaad wuxuu kaga hadlay kolkaad doonaysa inaad tasgiiriso ismiga xarafkiisa saddexaad ama xarafkiisa afraad alif uu yahay ama xarafkii saddexaad ama xarafkii afraad baa wuxuu noqday isagoo kii saddexaad ba hadda ku yidhi macnaha wuxuu ka wadaa saddexaad iyo iyo wixii ka bilowdo markaad doonaysa in aad tashiiriso war rubaaciga isbaynu ka hadlayno saa waa inaad ila socotaan wuxuu ku yidhi alifka timid martabada saddexaad ama martabada afraad waxaad u badashaa yaa u bedel haddii kolka hore waa meeshii aad lagu kordhinhaya horay baynu qaacidaa soo maray waxaad meel ku qorataan weligiin ida اجtamaca xarfaani mutajanisaani bacda faa اlficil udqima axaduma fi اlaakhar weligoodba laba xaraf oo isku mid ah hadday kulmaan xarafka koobaad ee fa'da ah kadibna ay kulmaan isku idqaameen. garhkaa la isu saarahaya labada xaraf waa mudacafkii mid baa la muujinayaa waa qasab way isdhex gelayaan qac baa la isku siinaya labadiiba way jiraan laakiin midun baa muuqato waa la isdhex geliyey wuxuu ku idhi isku idqaam oo yadaas alifkan aad ya-da u bedeshay ya-u tasgiirkii ku idqaam walaa taqif weligaa haka istaagin weligaa in aad yadaa ya ku idqaamto alifka inaad ya u bedesho ood haddana yadaa ya ku idqaamto arrinkaa weligaa haka istaagin liannahu waa waajib arrinkaasi kitaab hadda kitaab kitaab u fiirsado alifku hadda xaggay timid xarafka saddexaad <laughs> kitaab aliftii hadda waxay timid iyadoo xarafka saddexaada ah. hulaam aliftii waxay timid hulaam xarafka saddexaad bay timid kolkaad idqaam een aad aad taskhiirinayso yaadii aa taskhiirta ahayd horta ku kordhi alifkan saddexaadna yaa u bedel labadaa ya-oodna garhka isu saar maxay noqonaysaa kutayibun kutayibun ulayimun buu noqonayaa ulayimun kutayibun buu noqonayaa miaalku wuxuu ku yidhi kamaa taquulu saad u odhanaysa buu ihi kam gusajilin imisa deero deerayarow ayaan dabaxtu gowracay dabaxtuhu buu ahaa laakiin way isu keeni weyde wuxuu ihi imisaan intaan garanu gowracay aan hilibkeediina sadaqaystay gusajilun ghazaal ghazaal waa garanuugta soo garan maysaan garanuugta deerada ka ninka a weliba baa hazaalka la yidhaahdaa hazaalka ka dumarkaa weeyana waa la yidhahda adu waa waa garanuugun wuxuu waaba isku midba midhow garanuug sooma naqaano ayib <clears throat> musanifku wuxuu yihi wa kam dunaynirin bihi samaxtu imise dinaar baan aan samaxtu aan siiyey wuxuu ka wadaa dadka baahan aan siiyey leanna kolkaad qof wax siinayso cindaka samaaxa samaaxa cindaka samaaxa wasan kasta ha ku yimaado cusfuur cusayfirun cumayd cumayidun baad odhanaysaa warkuba intaasuu ku dhammaaday wuxuu yihi taquulu waxaad odhanaysaa kam qusayilin imise garanuugood oo yaryar ayaan dabaxtu gowracay wa kam dunayniirin imise diinaaryara ubaan bihi isaga samaxtu samaxay halkan maxaa ku dhammaaday waqul waxaad tidhaahdaa surayxiinun surayxiin waxaad tidhahdaa dhurwaaga jamiciisi dhurwaayo waxaad tidhahdaa dhurwaayo oo lisarxaane dhurwaaga u sugnaaday ama yeyga kamaa taquulu saaad u odhanaysa fi ljamci jamca saaad u odhanayso saraaxiinu lximaa waa waraabaha seerihiisii walaa tuayirha bedelin fi cuthaymaani ukaadi ukaadi musanifka halkan wuxuu kaga hadlahayaa intaa markuu musanifku soo sheegay ayaa musanifku meeshan wuxuu doonayaa inuu kuu sheego fucayciilun ismigu haduu noqdo khumaasi haduu yahay khumaasi iyo wax ka sareeya hadii uu yahay waxaad ku keenaysaa maxay fucayciilun ayaad ku keenaysaa fucayciilun ayaad ku keenaysaa fucayciilun maad ku keenaysaa waqul waxaad tidhaahdaa surayxiinuu dheh lisarxaane dhurwaaga kamaa taquulu saad u odhanaysa fi ljamci jamca saad u odhanayso saraaxiinu saad u odhanayso u fiirsada waxaynu idhi alifku mar hadduu xarafka saddexaad iyo ka afraad noqdo soo maaha sirxaan alifku hadda waa xaggee waa afraad wey sidii umbaad hadda ku samaynaysaa qaacidada hadda alifkaad yaa u bedelaysaa kadibna yadi baad yada kale ku idqaamaysaa surayxiinu baad marka odhanaysaa surayxiinun ayaad odhanaysaa surayxiinu ayaad odhanaysaa surayxiinu si ugu yimaado fucayciinu lama baahna hadda surayxiinu ciladii markii hore ayaa booska ka baxday ciladii markii hore wax loo idqaamayey ayaa booska ka baxday walaa tuayirha bedelin bui fi uaymaanaha bedelin alifalifta waay uga baxday alifkiibaa galay aakirka yada aakirkeedibugalciladii waxaan lahaynin wanfataxa maa qablahu taxaraka xarfucila wanfataxa maa qablahu baan hadda lahaynin suray xaan suray xaan baan lahaynin wuxuu ku yidhi haddaba walaa tuayir ha bedelin fi cuhaymaana alalif alifta ha bedelin walaa sukayraana waa liyarowgana ha bedelin alifkiisa alladii kaasoo laa yansarifu aan sarfoomaynin wahaakadaa saasoo kale unbaad zucay firaanu aad ku samayn eh factabir bihi arrinkaa u fiiri asudaasiyaati sudaasiyaadka oo wafqah fahan maa dukira waxa laguu sheegay halkan musanifku wuxuu ka hadlahayaa kolkaa doonaysa inaad taskhiiriso ismiga ku yimaada faclaan ukaadiy ukaadiy hmm. ismiga ku yimaada faclaan kolkaa doonaysa inaad taskhiiriso faclaan seed u taskhiirinhaysaa seed u taskhiirinhaysaa calaa wasni faclaan faclaan waa sarxaan hadda sirxaan haddii la dhaho dhurwaagii ama sarxaan wasanka ku yimid waa maxay kolkaad doonaysa inaad tashiiriso saraaxiinu lximaa dhaho bimacnaa alifkii mufradka ayaa muxuu ahaayey alifkii mufradka ayaa la qalbinayaa bas alifkii mufradka ayaa la qalbin meeshaa waxaa inoo soo baxday aliftan marka wax la qalbinhayo aliftan marka la qalbinhayo aliftani marka la qalbinhayo waa uun mufradka laakiin taniyada iyo jamaca midna lama qalbiyo alikaas taniyada iyo jamaca waxaynu nidhi midna lama qalbiyo midna lama qalbiyo sababtu waa maxay ciladii wax loo qalbinhayey ayaa booska ka baxday qaaida baan idin siin doonaa insha allahu tacala markaynu kitaabka dhamayno meesha i kaadiye ayib haddaba musanifku wuxuu ku yidhi kolkaad haddaba faclaan doonaysa inaad jamciso wuxuu ka wadaan waxaad ku jamcisaa facaaliin ku jamci facaaliin un ku jamci sulaan oo kale markaad matalan hadda jamcinayso sulaan sarxaan aliftaasaa waxaad u bedelaysaa ya sida jamiciisiiba aad u bedelaysay maxaynu nidhi jamcu tagsiirka iyo taskhiirtuba waxay soo celiyaan asalkiibay soo celiyaan asalkiibay soo celiyaan sababta haddaba waa maxay alifkan hadda loo bedeli waayey oo sidiisa loogu daayey alifkani faidada meesha u jooga baa jirta waa maxay cuhmaan kolkii hadda maalayansarif uu yahay walmaanicu min asarf maxaad odhanaysay waa cilada waa wasn lficil waxaan leenahay waa ziyaada lif wnuun ziyaada lif wnuun haddaba aliftantadeetahay meesha waxaa loo keenay cillo inay maalaayansarif ismigan ka dhigto haddii aliftii marka meesha laga bedeli lahaa oo laga goyn lahaa waxaa meesha ka bixi lahayd faa'iidadii markii hore loo keenay markaasaa sidii loo daayay sakraanna waa sidoo kaleeto waa sifatun qofka waalan buu yahay isagana sakraan waa faclaan oo wasfi ah oo qofkani wuu waalan yahay qofku markuu waasha la idhahdaa sakraan hadday labadaa ismi sarfoomayaan baabku ay ka baxayaan laakiin goorta alifka saa loogu daynaya waa goorma waa markii maa laa yansarifka ay sakraanka hadda muxuu meesha u keenay sakraan waa facalaan waxba kagama bedelo waa tamaam lbeyt beytka unbuu ku dhamaystirhayaa oo ku qurxinaya taasoo ka hadlaya wuxuu uhi walaa tugayirha fi cuthaymaana cuthaymaan ha bedelin alalif alifta cumaan baa la taskiiriyey oo cuthaymaan lagu taskiiriyey soo ma jeed aliftana waxay ahayd qiyaaskeedu saan horu soo marray in la bedelo soo maha oo ya loo bedelo lama bedelo liannaha ciladii malansarifka meesha ka baxaysa walaa sukayraana ha bedelin aladii kaasoo laa yansarifu aan sarfoomaynin macnaha sababta loo bedelay waa malansarifnimada wahaakadaa saasoo kale unbaad zucayfiraanu ku samaynaysaa oo fucayciil baad ku keenaysaa ee factabir fiiri bihi isaga asudaysiyaati sudaysiyaadkii oo wafqah fahan maa dukira waxa la sheegay waxaa la sheegay fahan macnaha sudaysi sudaasiga waa khumaasiga iyo wax alla wixii ka sarreeya markaad doonaysa inaad taskhiiriso waxaad ku keentaa fucayciil ku keen fucayciil ku keen arrinkaana fahan ayuu musanifku ku yidhi wardud ila lmaxduufi ma kana xudif min aslihi xataa yacuuda muntasif ka qowlihim fii shafatin shufayha washaatu in sakartaha shuwayha wardud soo celi buu ihi ilalmaxduufi kii la xadfay xaggiisa waxaad u soo celisaa maa shaygii kaana ahaaday xudifa mid laga xadfay min aslihi asalkiisa sabab xataa yacuuda ilaa uu ismigii noqdo muntasifun mid eg oo afar xaraf ah rubaaci ilaa uu noqdo waa la ka qowlihim hadalkoodoo kaleeto ay yidhaahdeen fii shafatin bishin yarowgii shufayhatun yadaasa lagu kordhiyey shufayhatun washaatu neefkii ariga ahaana sabeentii in sakarta haddaad tasgiiriso shuwayhatun neefyarowgii dheh neef yarowgii dheh musanifku halkan ka wadaa qofka i weydiinayow taskiirta ee doonaya taskiirta inuu fahmo ismigana taskiirinayso hadduu wax ka xadfan yahay oo maadadan ismigan kadeeta carabi sidii ay u dejisay uusan ahayne wax iska dhimay oo xaraf meesha ka maqan yahay xara ismigii wax ka maqnaa ee wax laga gooyeyna aad doonaysa inaad taskhiiriso waxaad soo celisaa asalkaa meesha ka maqnaa baad soo celinaysaa waa masaladana soo marray o kolkaad soo celiso oo shaygii maxduufka ahaa meesha aad keento ayaad haddana ya'dii yaau tashiirta ahayd baad ku daraysaa kelmaddii markaasaa waxay noqonaysaa kelmad saxiix ah oo afar xaraf abay noqonaysaa markaa isagaa afar xaraf ayay noqonaysaa ayib kelmaddu matalan markii hore laba xaraf bay ahayd xarafkii saddexaad wuu go'naa waa la gooyey soo celi maxay noqotay saddex xaraf bay maraysaa haddana waxaad ku kordhisaa ya'dii yaa u tashiirta ahayd markaasaa muxuu noqonayaa rubaaci buu markaa bay kelmadii ay noqonaysaa rubaaci bay noqonaysaa matel miaalka wax lagu gartaa cidda ciddun baa hadda lagu ui ciddun ciddun waa mise xaraf laba xaraf weeye ismi baa la taskiiriyaa shuruudiis waxaanu nihi afar shardi buu leeya waa inuu yahay wax la taskiirin ismi weliba mutamakina ismiga mutamakinkaana waxaaba ugu yar waa afar xaraf soo ma ciddun hadda waa ismi waa laba xaraf waxaa ka maqan laakiin xarafkii saddexaad cidun cidun cidun ha ma shadno ah, cidun wey asalkiisu wuxuu ahaa wicdun wicdun ayuu asalkiisu ahaa waxaa maqan kelmadda faaulkalima baa maqan wicdun haddaba laba xaraf buu ahaa waxaad doonaysaa inaad taskhiiriso waxaad ku qasbantahay inaad xarafkii meesha ka maqnaa aad soo celiso ee wowga ahaa waa kow soo maaha ayib kadib maalan ba haddaysan adkayn kelmadda wicdun ah maxaa ciddun loo yidhi arrinkaan ka hadallaa wicdun maxaa ciddun loo yidhi <laughs> kelmadda waxaa loo yidhi wicdun ciddun waxaa loo yidhi kelmadda asalkeedu wic buu ahaa wicdun oo wowgu uu hoos dhigan yahay xarakada wowgaa marka caynka la saaray safig waxaa ku gaari doona insha alla tacaala baab la yidhaahdo bayd la yidhaahdo wanqul lifaai thulaati shakla caynin idac tallad wakana bitad ilmaari mutasila aw nuunihi waida fadxan yakunu factad mujaanisa tilka alcayni muntaqilan haddaba xarakadiisiibaa caynka la caynku hadda waa kee waa isla caynka laftiisa wic caynkaasi we wowgu waa fadi caynkuna waa caynkii daalkuna waa laamkii marka caynka ayaa xarakadii la geeyey xarakadun maxay ahayd wowga saarnayd kasray ahayd wowgiibaa markaa la xadfay ma la xadfay markaasaa waxaa laga soo ciwad qaatay wowgan la gooyey haddaad xaraf goyso bishardi wa inaad wax ka soo ciwad qaadato haa u baa marka laga soo ciwad qaatay markaasa wuxuu noqday hawtaaniidkuna waa tawtaaniid widatun widatun buu widatun haddii ay go-an tahay caynulkelimana waa isku mid oo qaacidadan buu marayaa sida mud oo kaleeto mud oo kaleeto mud asalkiisu wuxuu ahaa mundu mundu caynkii dhexda ku jiray ee nuunka ahaa baa meesha ka maqan ayib laamulkelima hadduu yahayna waa sida oo kaleeto sida shafatin iyo shaatin oo kaleo labada hadda musanifku inoo mitaaliyeah shafatin iyo shaatun asalkoodu wuxuu ahaa shafatun shafahun shaatunna wuxuu ahaa shaahun buu ahaa shaahun haddaba markaad intaasoo dhan taskiirin hayso waxaad ku taskiirin wucaydatun fadii baad soo celinaysaa munaydatun cayntii kelmaddaad soo celinaysaa shufayhatun iyo shuwayhatun oo laamkii kelmadda ayaad soo celinhaysaa wararkuso mar dhib yaro intaa wy musanifku wuxuu meeshan kaga hadlay wuxuu ihi wardudu waxaad soo celisaa ila lmaxduufi ka la xadfay xaggiisa waxaad soo celisaa afwan maa kaana shayga ahaaday xudifa mid laga xadfay min asli asalkiisa xadafka asalku wuxuu noqon karaa fa'dii buu noqon karaa caynkiina wuu noqon karaa laamkiina wuu noqon karaa sababta loo soo celin waa maxay ismigaa la qurqurxinayo rubaaci laga dhigayaa xataa yacuuda ilaa uu ka noqdo ismigu muntasifun mid isla eg oo siman oo afar xarafa leanna waxaan kusoo jirnay muxuu ahaa rubaaci ka qawlihim hadalkooda oo kaleeto weeye ay yidhaahdeen fii shafatin shufayhatun ay ku taskiiriyeen wa shaatu haddaba neefki yaraa e adhig ahaana in sakaarta haddaad taskiiriso shuwayhatun shuwayhatun dheh shuwayhatun ayib xaasilka ugu dambeeya kelmadda intaas waxaa weeye haddaad doonaysa inaad taskhiiriso ismiga xaraf laga xadfay xarafkii la xadfay soo celi sababtan waa maxay taskhiirtu waxay soo celisaa shayga asalkiisa intaas ma dhib yar alla inta haddaad kasoo adkaan weydaan